bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd baabu istixbaabi qira'aة الqur'ani clى أhli الfadl wاlxudaaqi fiihi wain kana alqaari afضla min almaqru'i calayh kitaabu اlqur'an baynu ku soo jiray wma yatacalaqu bihi min alfadaa'il wاlhawaab waxaynu soo gaadhnay baabkii qiraa'at qur'aan qur-aanka in lagu dul akhriyo dadka yaqaane ahlulfadliga ah ama aad iyo aad ugu maahirka ugu ah hadduu doono qaarigu akhrinaya haba noqdo mid ka fiican oo ka wanaagsan ka lagu dul akhrinayo sida rasuulkaoo kale oo ku dul akhriyay saxaabada qaarkood cashirkuna waa cashirkii boqoltoddobaatan iyo ee ka ah min sharxi saxiixi muslim raximah اllahu tacaala xadaana hadaab bnu khaalidin qaala xadaana hamaam bnu yaxya alcawdi xadaana qataadat bnu dacaamat asaduusi can anas bni malikin radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaala liubay bnu kacab alansaari ubay bnu kacab buu nabigu wuxuu ku yidhi abulmundir baa kamida kunyadiisa ina allaha amaranii ilaahay wuxuu ifaray oo amray ubayow an aqra'a calayka inaan qur-aanku dul akhriyo qaala ubay wuxuu yidhi radi allahu tacaala can allahu samaani allahu laka ma ilaahay baa ii kaa magacdhabay saxaabada qaybo ka mida ah qur dul akhri miyaa lagu nabi allow mise intii la magacaabo ubay bnu kacab qur-aan ku akhri baa lagu yidhi qaala subanu wuxuu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam allahu samaaka lii ilaahay baa magacaabay anuu lama dhihin saxaaba qur-aan ku dul ahri ubay ibnu kacab ku dul ahri qur-aan baa la yidhi qaala wuxuu idhi saxaabigii anas ahaa fa ubay yabki ubay marka hawshaas ayaa aad u saamayso taabatay wuxuu gudagalay inuu ilmaynayo oyayo xadaanaa muxamed muana abu muusa albasri wabnu bashaar abu bakr bundaar qaala xadaanaa muxamed bnu jacfar xadaanaa shucba qaala samictu qataada yuxadiu can anas bni maalikin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam liubay bni kacb nabig wuxuu ku yidhi ina allaha amaranii rabbi wuxuu i faray an aqra'a calayka inaan qur-aan kugu dul akhriyo oo weliba suuraddii waa layga magacaabo suurat اlbayina iyo suurat اlqayima iyo suuratu ahlkitaab iyo intaaba waa la yidhaahdaa lam yakun اladiina kafaruu qaala wuxuu yidhi saxaabigii wasamaanii laka ubay wuxuu nabi allow maadaa khayrka ila maagay mise ilahay baa ii kaa magacdhabay qaala suban wuxuu hi nacam haa fabakaa waa ooyey riwaayo kale oo xadiidku uu leey waxaa ku yimi qad dukirtu cinda rabbi اlcaalamiin nebi allow ma ilaahay agtiisaa laygu sheegay oo lay magac dhagay qaala nacam fadarifat caynaah fadarifat caynaha indhihiisii baa ilmeeyey oo shubmay xadaana yaxya bn xabiib alxaariثi ibn carabi alxaariثi xadaana khaalid yacni ibn alxaariث alhujaymi xadaana shucbة can qataada qaala samictu anasan yaquul qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه waslm liubay fadakara bimilihi asagoo kaluu sheegay bimacnaa waxaa sheegaya wadaadka khaalid ibn xaaria maxaa jacfar oo gundar maxamed jacfar ba horaan shucba ka warinayay xadiidkan marka qaybta hore ayuu ku saabsan yahay qaybtii dambena waa keenaya istixbaabu qiraa'ati اlqur'an cala ahli اlfadli wاlxudaaqi fiih ubay ibnu kacab ragga qur-aanka aad u yaqaana ee ku takhasusay buu ahaa ilaa anas uu yidhi intuu nabigu noolaa qur-aanka dusha wax ka qabtay kulligii afar wadaad unbaa jiray wa kulluhum min alansaar kulluhum min alansaar ubay ibnu kacab mucaad ibnu jabal zayd ibnu haabit wadaad la odhan jiray abu zayd oo asagoon ansaareed ansaari ahaayoo anas adeerkii ahaa riwaayana darda bay ku badashaa afartaas ayaa xiligu nabigu noolaa qur'aanka min suurati alfaatixa ila suurati annaas dusha ka qabtay ubay ibnu kacab mucaad ibnu jabal zayd eh, zayd ibnu haabit oo ninkii quraanka aanka jamciyeed garanaysaan faradiga ahaa ee asxaabu alfaraa'idka ahaa iyo abu zayd aw ama abu darda afartaas xadiidka markuu xadiis sugan anas uu ka hadlay ansaar basu u jeedaa ansaar buu ka hadlaya ansaar mehe saxaabadoo dhanba xilliguu nabigu dhimanayey qur way dhoweeyeen laakiin raggaan dhammaystirin baa jiray xifdigiisa kulli dushay ka ahrina qur way ahrin kareenoo kitaabkay ka ahrinhayo nin walba wixii uu ku qortay iyo ku qortuu ka akhrisanay laakiin sidii faatixo ka in loo qabto min alfaatix ilaa suurati اnnaas afartaas saxaabi baa xilligii nabiga jamciyey abubakar iyo cumar iyo bacda mowtihi calayhi salaatu wasalaam bay dhammaystireen baa la sheegaa haddana waxay ku jamciyeen anas wuxuu ka hadlayaa ansaar gudaheeda ee muhaajiriin kama hadlayo sii noqotay wuxuu ahaa ubay bnu kacab min xudaaqi wa min alquraa alxaadiqiina fi lkitaab buu ah walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam ummaddu markuu tujinayo hadday aayad ku joogsato ama uu hafo oo loo sixi waayo wuxuu dhihi jiray miyuusan ubayi idinku dhex jirin saaka miyuusan ubayi soo tukanin nabi allow waa joogaa maxaad aayaddii ugu furi nabi allow waxaan u qaatay in haddee qur-aankii waa degayaa la nasakhay oo qalbigaadaba laga masahay haddaan moodaya in ay sidee tao adugu aad hafta waa kuu sheegi laha marka ubay khaas buu ku ah masalada iyada waa la ogyahay marka waa min ahli xidqi weeye oo xaadiq buu ku ah aaniyan qaariga hadda qur-aanka aqriyo suubana calayhi salaatu wasalaam waa ka fadli badan yahay ubay ibnu kacab labada marka tarjamada labada arafba xadiidku waa keensanaya ubay ibnu kacab markii loo sheegay manqabada iyo barakadaas loo sheegay waa ooyey waa khasiisa min khasaaisihi axad bini aadam ah oo suubanaha si goon loogu magacaabay oo la yidhi nabi allow qur-aankii lagugu soo dejiyey qayb ka mida ah kudul akhri weliba suuratulbayina kudul akhri ubay basaa ka jira waa manqaba laa nadiira laha keligii baa iskale idan su-aashuu nabiga weydiiyey waqad dukirtu cinda rabi اlcaalamiin qaala nacam fadarifat caynaa ma ilaahay baa aniga xusay waa manqaba fadli wey dheeraad ah oo ilaahay ku gooni yeelay sharaf iyo takriim iyo baraka gooni ah maxaa yeelay xifdiga qur-aanku ummadda dheeraa ummadda nebi maxamed buu wax la dheeraa aqra'uhum likitaab buu ahaa xilli aan la xifdiyin hortiibuu nabiga hawshaa ku ogaa maamuuska gooniga uu qur-aanka siiyey dadaalku siiyey baa ilaahay oga abaalgudahayaa isagoon aakhiraba gaarin baa adduunka lagu fadilay oo le nebi maxamedow ku dul akhri qur asaga nabigu wuxuu tilmaamayaa ubay inuu mudan yahay qur in laga barto oo xataa kiina idinku fiican ee idinku yaqaano qur-aanka raggiina waaweyn abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo caliy iyo aad ku dul akhridaan haddii aniga rasuulka lala ah soo diray qur-aanka la yidhi ku akhri ha ubay intii nin kale maxaad moodaan wey macaani badan bay xambaarsan tahay qadiyadda nabigu uu sameeyey ilaahayna uu faray ee ubay khusaysa asbaabta u fiicanee la sheegay sababkaa weeye waa in la muujiyo fadliga iyo qiimaha uu leeyahay cinda rabbi اlcaalamiin ubay bnu kacab waa in la muujiyo ubay bnu kacab muxuu ku mutay asaga inuu xurmeeye kalaama rabbi alcaalamiin oo uu dadaal ku bixiyey intaa in la muujiyaa asal u ah waxaa asal u ah, qisada in adoo qur-aanka yaqaana laftirkaadu oo caalimku ah, ama rarka qaad aad u baahan midka ah ama haddayduna kaa hoosay inaad ku dul akhrido oo adoo isla saxan baa laga yaaba xaraf inaad jebiso ama hadlayso inta badan marka ruux markuu asagun isqanciyo waxbaa ka khaldan markuu laakiin xataa xerta qaybo ka mida ama ardada qaybo ka mida ama kabiirkaadii war maanta maqra heble iga dhegayso heble iga ardayga yarka wax kuu saxaa laga yaabaa nabigu waxa looma saxay laakiin ariiqa ku baraya suubanu calayhi salaatu wasalaam abashii maxamed sheekh cali nooga sheekay weeye wuxuu yidhi anoo soddon sano safiinaha iyo abuhujaca akhriya yaa waagi dambe xerow markaa yimid baan u bilaabay buui mamnuuc mubdisaalig ahaa garan maaye risaale fiqo yar baan u bilaabay buui erey weligii markaan laqbaynaya khalad u laqbayn jiray ayaa ninkii yarka ahaa iga saxay buui waidaa nubisha waxaan dhihi jiray markii la qodo markii la qodo nubisha markaasuu nubisha qodid ma ahee markii la faagadha buui soo meel mar hore intii la qoday la duugay dib loo soo caraqaalahaya ma aha nubisha hadday saa tahay waa faagid buu faagid dheh waa runtii buu qodid iyo faagid way kala duwan tahay qodid waa maxay waa markaad bilaabayso ood hoos aaddo kadib markaad ceelti dheeraysa ama xabaashi ood buuxiso haddii alaab kaaga dhacdo ama meydkii la ogaado inuu weysela'aan yahay ama aan la dhaqin loo ogaado ama wuxuu khaldan maxaa la sameeyaa dib baa loo soo faagaa markaa faagid baa leedaa nubisha marka wuxu uhi soddon sanoon baan khaaladka anu ku laqbaynaya buui wax iga qabtana ma arag culumma hadda u akhriyo nin weyn culum aad marka waxaa weeye cilmigu bayna mudaakaradaasuu ku jiraa weeye suuradda nabigu wuxuu u doortay ilahna u doortay suuraddu waa suurad aad iyo aad u qiimo badan suurat lbayina xagga tafsiirkeeda suuradda qur-aanka ku timi suuradda ugu tafsiir adag wey cala alilaaq sama ogtihi kitaabka rabbigay suurad ka tafsiir adag kuma jirto aayad waa la heli ka ishkaal badan abulxasan alwaaxidi oo imaamu ahli tafsiir loo yaqaan bacda ibni jariir abari wuxuu leeyay wa ascabu suuratin fi اtafsiir waa sideed aayadood suuraddu waa sideed aayadood afarta aayadoo hore waa garan waa la garramahayaa waa iqaamatu xujatin cala ahli اlbaaطil afarta dambana waa masiiru اlkaafiriina wa masiiru اlmu'miniin wey waa suurad aad iyo aad u culus tafsiirkeedu nin walba meel buu ku dhuftaa waa lagu wareeraa wadaadaha soomaaliya laqbeeya tafsiirana nin walba meel buu ola antaraaraa anugu mufasir mihi musmiga dhegaysta laakiin suuraddu suurad saaran maaha ku degdegina haddaad wadaadaha dhegaysato soomaaliya tafsiirka akhriyey intaan kulle anugu dhegdhegeeyey kulli khalad bay u fasireen suuradda xilligii aan helan baana sheegi doona hadda tabaro ma hayo afarta ayadoo hore waxay ku saabsan yihiin waa garan iyo xujo iyo garqaadasho ilaahay iyo addoommihii nabiga ku kufriya ay garamahayaan oo xujada lagu oogayo oo la dhaleecaynayo afarta dambana ninkii ilaahay ku kufriye meeshuu ku dambayn lahaa iyo ninkii aliya rasuul rumeeye meeshuu ku dambayn lahaa wey ishkaalka tafsiiriga ku jira aayad suuradduna waa afarta aayad u horeeya lam yakun ladiina kafaruu iyo rasuulu min allaahi iyo wamaa tafaraqa aladiina iyo wamaa afarta aayadood afarta aayad ishkaalka wuxuu ku jiro aayadda u horaysana u daran lam yakun iladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina munfakiina xata taأtiyahum اlbayna waba aayadda ugu daran weeye tafsiirkeeda akhriya lix wej toban ishkaal labaatan buu nin walba ku dhufana waa lagu wareeray wareerna ma sii lahaa waa xikaayo markaad u qaadata inay khabar tahay ama ay tahay nisba khabariya ay ku jirto aad ku baaba'aysaa ayadda waxaa lagaga hadlayaa kufaaru quraysh yahuudiya nasaaro qabla bicati ciisa iyo qabla bicati muxamadin calayhi salaatu wasalaam intu waxay odhan jireen yuhuud waxay odhan jirtay haddii la soo saar nebiyulaahi ciisa oo uu yimaado tilmaamihii nabi muuse uu bixiya aanu ka helo waan rumaynaynaa nabi ciise ilaahay soo saaray subxaana wa tacaala way beeniyeen way ku kufriyeen inay dilaan bay isku dayeen wayba caayana sigii hooyadii wamaa aamana minhu can ilyahuud ilaa qaliil ma aamana minhu ma aamanahu min alyahuud ilaa qaliil wax yar baa yahuud ka rumeeyey nabiyullaahi nabi ciise markay sidaa u galeen bay haddana waxay dhihi jireen haddii nebi maxamed ilaahay soo saaro waan rumaynaynaa oo waan raacaynaa tii ay sameeyeen nabi ciise ku sameeyeen bay nabigana ku sameeyeen aayaddu qaybsaas ka hadlaysa kufaaru quraysh marka nabiga la soo saaray iyo carab ayagu jahala ee ummiyiin baan kitaab maysan aqoonine waxay taqliidiyeen yuhuudiya nasaaro qur-aankuna uu ka hadla hawshaa an taquluu maa ja'ana min bashiirin walaa nadiir inama unzila alkitaabu calaa طaa'ifatayni min qablina wain kunna can diraasatihim laghaafiliin meelo badan baa lagaga hadla ayaguna warkaasay wadeen oo haddii kitaab lagu soo dejiyo ama aan ogaan nabigu inu aqi waan raacayna bay taagnaayeen qisadaasuu rabbi ka xikaayoonayaa lam yakun iladiina kafaruu min ahli kitaabi wاlmushrikiina way sheegeen waa zacama ayagaa sheega wey ma aha ilahay inuu kaaga khabrahaye waa xikaaya mima kaanuu yaquuluun maxay odhan jireen waxay odhan jireen ka tegi mayno waxaan aaminsan nahay haddaan yuhuud nahay iyo haddaan nasaaro nahay iyo haddaan nahay kufaaru qrayshba ka tegi mayno waxaan aaminsana de waa kufriga gaalnimo somayud maxay aaminsanayd qabla rasuulilah maxay aaminsanaayeen gaalnimay aaminsanaayeen nabi ciisey beeninayeen oo cusayr baa wiil ahay lahaayeen nasaara maxay ahayd mushrikiin bay ahaayeen ilaa man raxima rabbuhu oo in yaroo khulasa mooye ka tegi mayno kufrigan iyo gaalnimadan iyo waxaan ku jiro iyag uma ictiraafsankufri inuu yahay lakin allah ku qirahaya xataa ta'tiyahum albayina ilaahay bayina noo timaaday dheheen bayina ina noo timaado qisadan marka ma aha qisa ku saabsan keliya bayinadu inay noqoto nebi maxamed shardi ma aha awalam ta'tihim bayinatu maa fi suxufi اluulaa warkaasay dhihi jireen nin sidaa odhan jiray oo bayinadu u sheegtay loo keenay maxaa laga rabaa bayanadu maxay noqotay rasuulu min allaahi ama jibriil ha noqdo ama nebi maxamed ha noqdo ama nebiyullaahi ciise ha noqdo ama muuse ha noqdo culays ma laha rasuulu min allaahi yatluu akhrinaya suxufan waraaqo mutahara min albaail fiiha fi suxufi kutubun ay axkaamun qayima kutubta axkaam baa lagu fasira dhib ma laha axkaamun ku dhammaatay maxaa daba yaalla idan halkaa markay timid baa ilahi wuxuu leeyahay wuu reebay hadda ilaha mushrikiinta waa la reeb maxaa loo reebay horaan waxaad soo lasku soo qabtay lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina munfakiina xata taأtiyahum اlbayina rasuulu min allahi yatluu suxufa muطahara fiiha kutub qayima wma tafaraqa aladiina uutuu lkitaaba la yidhi u fiirso ilaahay muxuu leeyahay waxaad leedihi soo maaha hadduu nabi maxamed noo yimaado oo xaq uu noo cadeeyo diinkan qaadanaynaa ilah wuxuu hadda kahor baaba nabi ciise ku boodeyne wamaa tafaraqa nabi ciisaa dib loogu noqday yuhuud iyo nabi ciisaa dib loogu noqday haddaad tiraa maalan waxaad tira wadaadow haddaad maanta si gobonnimo iila hadasho waxbaan bixin hayaa ku dhaha ka warran aabbahay baaba kuula hadlay si fiican waxba bixin weyday makaa garle masakaama garli xadir wadaadow adugu haddaad si fiican wax ila hadasho wax bandhigto waxayga waa diyaar baa ti waxaanu ku ogahay soomaali dhan inay kaa caalweyday akhyaar iyo ugaasyo iyo balabaadiyo iyo malaaqii a'immo intii laguu saaray in lagu dhaqaajin waayo hadda maxay ku andacoonayaan waxay dhan waxaan wadna kufriga gaalnimada waan ka haraynaa haddii ay noo timaaddo bayina iyo rasuul noo yimaado nebi maxamed oo kale ah. ilaahay wuxuu yidhi saasaad dhihi jirteen nabi ciisaa la soo saaray maxaad samayseen wamaa tafaraqa aladiina uutuu lkitaab oo yuhuuda iyo nasaara isku dar maysan kala teginbo maysan mid rumeeya iyo mid ku kufriya iyo mid awaandilahaya iyo mideeda waa la dhoofiyey iyo mid yidhaahda waa ilaah iyo mideeda waa wiil ilaah ilaa min bacdi ma jaa'athum albayina war hadda aad sheegaysaan iyo tii hore maxaa u dhaxeeya markii ciise laydiin soo diray maxaad ku samayseen idinkoo wada socdo oo marka horeba aan roon baaba ciise ilaahay soo diray maxaad samayseen wabaad kala jabteenba mid ku kufriya mid rumeeya mid diida mid la dagaalama mid waan dilay wamaa qataluuhu yaqiinan idan wamaa tafaraqa aladiina waxay khusaysaa bayanada nabiyullaahi ciisa haddii ciise aad u gasheen nebi maxamed miyaad rumaynaysaan oga rumaynaysaan baa ilahay ley subxana wa tacala la garramaya wamaa umiruu garti baa socota ilahi wuxuu leeyahy dadiday dideen iyo kala jabkay kala jabeen iyo beenta nebiga beeniyeen wax garo iyo qiil iyo cuurdaaro u haystaan ma jiro maxaa yeelay maxaa loola yimid oo loo sheegay war maxay ka dideen wamaa umiruu laa fi اtawraati wala fi اlinjiil wala fi اlfurqaan ila liyacbudu اllah ruuxu markii wax cusub uusan arki jirin ama aan diintiisa ogolayn loo sheegu didaaye war maxaad ka dideen baa maxaad qoonsad noo sheega nebi maxamed wax cusubba la yimid maya ilaahay keligii caabuda ila liyacbud اllaha mukhlisiina lahu اddiina xunafaa wayuqiimu الsalaa wayu'tu الzaka wadalika diin اlmallat اlqayima wixii ka dambeeyey hum sharulbariyati hum khayru اlbariyati waxaa sii socda hawlihii aad garanayseen aayadaha markaad qaabka u fahanto wax culaysa ma laha laakiin markaad ama xukm u qaadata ama masala nisba khabariyaad u qaadato ood xikaayatu xaalin u qaadan weydo tafsiir khaldan baad bixinaysaa way iska hor iman oo tanaaqud baa kaaga muuqanaya waxaa tanaaqud kaaga muuqanaya lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrik xataa ta'tiyahum اlbayina ay dhaheen wayna u timid baynada markay u timid maxay sameeyeen wamaa tafaraquu baad u qaadaan bayinada hore iyo tan inay isku mid yihiin wamaa tafaraqa aladiina iyo waxaad u qaadaan laba waa laba bayinoo toorana waa nabiyullaahi muxamed iyo waxay quraysh dhihi jirtay qabla bicatihi iyo waxay nasaare dhihi jireen qabla bicatihi iyo waxay yahuud odhan jireen qabla bicatihi wa kaanuu min qablu yastaftixuuna cala aladiina kafaruu falama jaaahum maa carafuu kafaruu bihi falacnat ullahi so qur-aanku ma garanaysaa bayinada hore ee rasuulu min allahi waa nabi maxamed wamaa tafaraqal bayinada lagu sheeg waa nabiyullaahi ciisa bayinadiisi hawshuna waa gar waxay ku garrami sheegi jireen markii la keenay jawaabahay bixiyeen baa ilaahay ka hadlahaya marka ma aha qaabka loo dhigayo hadda kusii mashquuli maayo laakiin sidaa u fahma suuratu bayina marka maxaa ku jira oo loogu dul akhriyey alimaam ubay waxaa loogu dul akhriyey iqaamat اlxuja cala ahli اlbaطili jamiican min alyahuudi wاlnasaara wاlmushrikiin iyo had iyo goor inay iska hor imanayaan oo ishardinayaan iyadoo sidaa tahay haddana waxay sagaara ka biirsato aysan ka biirsanin baa loola yimid oo ah waxaa taqaanay xaajo og looma keenin dhib looma geysanin iyo caabuda lama dhihin wax ii tara lama dhihin maxaa la yidhi or ilaahay keligii caabuda diinka ku toosa salaada sooma ilaahay ka cabsada bas waxba aana hay tarina macnahaasay aayaduu iskugu xidhan yihiin tafaasiirta waad ka muraajacayn doontaan macnahaas ayaa oo taqriiru caqiidatin waradd cala albaail ah wa bayaanu masiiri اlmuttaqiin wa masiiri اlkaafiriin afartaa waaxoodays wadda ka kooban tahay baa loo doortay ibnu kaiir kitaabkiisa fadaa'il qur'an isagu sabab kaloo uu ku sheego hadda meelo kalean ku sheega hadda munaasab maa inaan meeshaan ku sheego almuhim waxaa weeye qur-aanka haddaad taqaano dadka ahol oo qur-aanka yaqaanee barakaysan inaad fadligooda muujiso nin walba mudnaantu leeyahay la siiyo baabu fadli istimaaci اlqur'ani wa طalabi اlqira'ati min xaafidihi lilistimaaci wاlbukaa'i cinda alqira'ati wاtadabur wuxuu baab yahay istimaac اlqur'an qur'aanka in la dhegaysto wa طalab اlqira'ati min xaafidihi kii yaqaanayna aad ka codsato inuu kugu dul akhriyo lilistimaaci dhegaysi dartii wاlbukaa'i cinda alqiraa'a iyo inay mashruuctoy fiican tahay kitaabka rabbigay marka la sheega ama la akhriyo inaad ku khushuucood ku oydo watadaburi in la dhuuxo macnihiisa xadaثna abubakr bn abi shaybata wa abu kuraybin jamiica can xafs ibn khiyaad qaala abu bakr xadaثna xafs bn khiyaad can ilacma sulaymaan can ibrahim النakhaci can cabiida bni camr الsalmani can cabdاllahi bni mascuudin qaal qaala lii rasul lah sl lay slam rasuulka ilahi wuxuu igu yidhi iqra calaya اlqur'an qur'aanka igu dul akhri cabdullaahiyow qaala faqultu ya rasuul allah aqra'u calayka wacalayka unsil macnaha qur-aanka ugu dullaqadhiya adigoo laguguba soo dejiyo qur-aanka oo macallinkiisii ah qaala wuxuu idhi innii ashtahi waxaan jeclahay an asmacahu inaan ka maqlo qur'aanka min hayri axadaan aniga ahay dadkii aan baray inaan ka dhegaystoon ogaada inay aflaxeen baan rabaa fa qara'tu nisa suurat nisa baan bilaabay buui faqara'tu nisa suuratu nisa baan bilaabay waynu ku soo marray cinda abi inuu nabigu yidhi iqra' calaya suurat nisa nabiga ka codsaday suuratu nisaada aayado culculus baa ku jira cabdullahi bn mascuudna waa min xaafidati kitaab illaahi buu marka nabigu wuxuu eegayaa bal inuu su u qabtay suuraddaa iyo axkaamteeda waa fuqaadii saxaabada iyo su suuratu nisaa igu dul akhriba waa bilaabay saxaabigu xataa idaa balaqtu markaan gaadhay fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida rafactu ra'sii madaxaygii baan u qaaday buu idhi aw hamazanii rajulun ama waxaa iqanjiidhiya oo iqandhuuftay rajulun oo ilaa jambi dhinaciga fadhiya ii baaqay fa rafactu ra'sii madaxaan koru qaaday madaxuu kor u qaaday nabi maxamed oo mimbarka saaraa nabigoo mimbarka saaran yuu nabigu yidhi uu dul akhri suuradda ma aha ma fadhiyo nabigu dhulka ma fadhiyo mimbarkuu saaran yahay mimbarkuu nabigu saaran yahay buu sugay ilaa afartan iyo ko aayad laga akhriyay oo dhaadheer ood arkay suuratunisaa aayaddan waa ayad afartan iyo koobaad suuratu nisaa bilowgeeda ilaa aayadda afartan iyo koobaad uu soo gaadhay ayuu nabigu halkaas saaraa uu dhegaysanayay mimbarka uu saaraa fa waxaan arkay dumuuca nabiga ilintiisa oo tashiilu dareeraysa cinda albukhaari waxaa ku yimid inuu nabigu yidhi xasbuka alaan markuu aayaddan dhammeeyey buu nabigu yidhi xasbuka alaan faltafattu ilayhi faidaa caynaahu tadrifaan markaasaan milicsaday nabigoo markaa aad u ilmaynayana arkay xadaana hanaad ibnu sariy waminjaa ibnu xaarit atamiimiyu jamiican can caliy ibnu misr alqurash abulxasan can ilacma sulaymaan badal isnaad sanadkaadaad maraysan acmash can ibraahim anaqi can cabid salmaani can cabdilah bn mascuud wazaada hanaad hanaad wuxuu kordhiyey fii riwaayati ku daray qaala lii rasuulu اllah sal slam nabiguwahwa cala almimbari asagoo mimbarka saaran wuxuu igu yidhi iqra calay riwaayata abu daud waxayna ku soo maray qaala lii rasuulu اllahi wahwa cala almimbari iqra calayna waa isku mid igu dul akhris soomaaliya masaajidka waa la buuxaa saxaabao dhan baa joogta nabigu khudbu u taagnaa ama wacdi kale u taagnaa idan saxaabado dhan baa dhegaysanaya cabdulahi baa suuradda ahriyey xadana abu bakr abi shaybata abu quraybin qaala xadana abu usamata xamaad abu usama xadaanii miscar ibnu kidaam waqaala abu kurayb wuxuu yihi can miscar can camni murat alhamdani cafwan can ibraahim annakhaci qaala اnabiyu sal lay slam licabdillahi bn mascuud wuxuu ku yidhi iqra calaya qaala cabdulaahi wuxuu idhi aaqra'u calayka wacalayka unzil qaala nabig wuxuu idhi waxaan jeclahay an asmacu qur inaan ka maqlo min hayri axad aan aniga ahayn qaala faqara'a calayhi wuxuu ku dul akhriyay min awali suurati nisa bilowga suuratu nisa laga bilaabo ilaa qowlihi tacala laga soo gaadho fakayfa sidee noqon doonaa xaalku iyo xugumku kuwan gaalada xugumkoodu iyo masiirkoodu idaa ji'naa markaannu la nimaadno min kulli ummatin ummad walba aan ka keenno bihahiidin hayd aan keenno min kulli ummatin bihahiid bishahiidin calayhim mid ku makhraati kacaaya aan ummad walba ka keenno wa bika aduguna aan kula nimaadno shahiidan xaalaad ku makhraati kacaysa calaa haaulaa'i kufaaru quraysh ibnu caashuur wuxuu laha waqad istaqraytu kitaab allahi facaraftu ana alishaarata bihaa'ulaa'i laa yaacu fii kitaab ilah cala mushrikiin istiqraa baan ku gaadhay buui waaba fiiriya calaa haaulaa'i saxaabadii muslimiinta ma aha hee mushrikiinta gaalada gaalada fabaka nabigu waa ilmeeyey qaala miscar wuxuu uhi faxadaanii macan ibna cabdaraxmaan ibni cabdillahi bn mascuud wuluu cabdulahi u yahay weeye can jacfar bni camr bni xurayd can abi aabihi camr bni xurayd waa min siqaari الصaxaaba min siqaari camr bni xurayd can ibni mascuudin qaal qaala النبي sal ly slam shahiidan calayhim maa dumtu fiihim nabigu intaasuu ku daray xadiidkan dambe dariiqan dambe shahiidan calayhim makhraati baan dushooda allow ku ahay maa dumtu fiihim intaan dhex joogo aw maa kuntu fiihim ama intaan dhex joogo shaka miscar miscar baa ku shikiyey in sheekhiisii oo macna uu yidhi shahiidan calayhim maa dumtu fiihim iyo iyo shahiidan calayhim maa kuntu fiihim labadaasuu ku kala shikiyey xadaanaa cafwan intaan marka aynan ka bixin ariiqa xadiidka kale ayna u gudbin idan xadiidkan aayaddan iyo aayadda suuratu naxli baa isku macno ah oo isku mid ah yowma nabcau wa yowma nabcau fii kulli ummatin shahiidan calayhim min anfusihim wa ji'naa bika shahiidan calaa haula so suuratu naxl sidaa ma ahayn way kala horeeyeen fakayfa ida ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haulaai shahiida waa suurat nisa calaa haulaadaa horey suurat nisa shahiidantaana dambaysa ama suurat naxli shahiidantaa horaysa calaa haulaana way dambaysaa وyowma nabcaثu fii kuli ummaةi shahiida calayhim min anfusihim وjiئna bika shahiida calى haؤulaa suuraة الnisa iyo aayaة naxli way kala duwan yihiinoo midda naxli aayadda horay la socotaa siyaaqa horay la socotaa oo munaasaba la fiiriyey marka hore maxaa la soo yidhi fii kulli ummatin shahiidan calayhim shahiidan calayhim baa la yidhi idan nabigana waa in la yidhahda shahiidan calaa haulaa oo shahiidka la hormariyey fi lmawdicayni suurat naxli aayat naxli shahiidan calayhim min anfusihim iyo shahiidan calaa haulaa shaahidka iyo shahiidka horeeya clى اlmashhuudi calayhim ka horeeya fii suuraة الnaxl soo sidaa ma aha ama suuraة الnisa yaa la hormariyey mashhuud caliga la hormariyey maxay suuratu nisaa shay kaloo la waafajiyey kama horraynin in allaha laa yadmi mihqaala daratin wain taku xasana yudaacifha wayu'ti min ladunha ajran caظiiman fakayfa ida jina baa bilaabatayba xagga dambana waxaa ka dambeeya yowmaidin yowadu ladiina kafaruu wa casaw rasuul low tusawaa bihim alard walaa yaktumuna laa xadiian idan wax munaasabad la eegto qur-aanka munaasabadku eegaya kama horraynin wey marka sidaas ayaa loo kala hormariyey aayadda waxaa ku jira labada aayadoodba ana alcaqla lam yakhlu min samcin wax la zamanu fatra ma jiro ummad aan loo soo dirin rasuul ma jiro ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ماذا بينين كرهت إلهي با سيدا كل آخر أمد والبا أنبياء كم مخراتك على لكينية أمد والبا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولكل قوم هاد idan ma jiraan wey qur-aanka kuu caddaynaya ummad walba waxaa la keenayaa ambiye iyo rusul ku makhraati kacda waji'naa bika shahiidan calaa haaulaa adigana waa lagu keenaya nabi allow shahiidan calaa haaulaa'i baa la yidhi laakiin tii kale waa laga tegey shahiidan calaa haaulaa'i walahum ilaahay nabi maxamed ummadda raacdana wuu u makhraati kacaya intii beenisayna wuu ku makhraati kacaya ta u muhiimsanayd baa marka lagu sheego ah الشhahaadaة calى اljaaxidiina واlkaafiriin واlmucaanidiin baa lagu gaabsaday qur-aankuna ijaazka ugu yaqaanaa iyo iktifaaga aad ba qur-aanka ugu badan tahay macnaha marka meeshuu ku jira nabigu muxuu la ooyey calayhi الsalaaة wasalaam fuqahadu wadaaddu isku khilaafeen waxay dhaheen wuxuu la ooyey waa masara masara iyo raxma iyo shafaqa isku jirta sida muuqanaysa laakiin nabigu maalinka wuxuu loo ooyey waa waa shafaqa wey waa shafaqa leanna riwaayadan baa kutusaysa nabigu leeyahay shahiidan calayhim maa kuntum fiihim shahiida calayhim maa kuntum fiihim taasaa kutusaysa iyo riwaayadu xumaydi fii musnadihi markuu xasbuka aayadda uu joojiyey saxaabiga cabdulaahi ah iyo nabigu wuxuu hi shahiidan calayhim dumtu fiihim falama tawafaytanii kunta anta raqiiba calayhim anta calى kuli shayin shahiid ikhtibaas buu nabiga ku sameeyey aayaddii suurat maa'idad garanaysa ee nabiy llahi ciisa markii la eedeeyey uu ku hadlay ee ilaahay ugu cudurdaartay marka nabigu marka inuu hawshaasi ka xanuunsanayo waana mowqif ninka haddii iimaan leh ama garanaya aad u dhib ayagu nabiyulaahi maxamed calayhi isalaatu wasalaam ilaahay baa doortoo soo diray aadama iyo bashar oo dhan baa loo soo diray fariin culus buu waday allah caleemo saaray oo doortay fariintii cuslaydee yidhi gudbi ummaddana diinka ugu yeedho naar ka badbaadi nabigu calayhi salaam inna way raacday inna way beenisay dadkan raacay iyo kuwa beeniyey kullina waa ummaddiisii waa dadku mas-uulka ka ahaa dadkii adiga lagugu diray inaad naar ka badbaadiso oo intaad hadh iyo habeenba aad aad ku dadaashay oo si hoos wax ogu sheegtay ood kor ogu dhigtay ood u dadaashay oo waxba aadan ka hakranin haddana kugu gacansay naarna sida ku mutay wax laga xanuunsado somalia waxay dhaheen ninkii xil garan hayayna dhimay ka aan garanayna meeshanu dhafoorrawan miyay dheheen meeshanu dhafoorrawan yahay yacnii mas-uuliyaddii intay la ekayd nabiga la saaray iyo intuu dadaal bixiyey iyo nimanka ayaan darradoosay nabiga ugu kufriyeen iyo meeshay ku dambeeyeen baa nabiga dhibaysa calayh salaat wasalaam taasuu ka xanuunsanaya wa kaana raxiiman shafiiqan ra'iifan ra'uufan buu ah nabigu calayh salaat wasalaam taasuu la xanuunsaday waa shafaqa calaa ummatihi ummati dacwa ummati dacwa hooyadii baa loo sheegay oo la yidhi uma naxariis uma weydiin kartid istikfaar nabigu waa kii ka ooyey yacnii dadkii inaad badbaadisa la rabay eed waxba ka hagran xaggana marka naar ku hobto markaad aragto waad xanuunsanaysaa marka farax basa ma ah wuxuu nabigu la ooyey daahirku nasku waxaa weeye waa la xawsi uu la xawsaday calayhi salaatu wasalaam aayaddu marka aayad aad u culus weye midda kalea dee ahwaasha ilaahay uu korka ka qabtay buu nabigu arkaaya xaalku see noqon doonaa baa la yidhi markaan ku keenna adiga iyo rasuul oo dhan la keeno oo nin walba uu ku maraati kaco ummaddiisii yowmaidin maalinka ayada yawadu ladiina kafaruu waxay jeclaysan doonaan tamaniyi doonaan kuwii ilaahay ku kufriyey wa casawu rasuulkana beeni u fiirso waxaa la kala qaday cisyaanu الrasuuli wاlkufru biاllah cisyaan الrasuul wuxuu yimaadaa bacda اlbicثa alkufru biاllahina wuxuu yimaadaa qabla اlbicثa ha isku khaldan weliga wacasaw الrasuul ilahay saasuu u kala qaadaya qur-aanku hawshiisu bannaankay taallaa laakiin kuwo ilaahay dhumiyey oo shaydaan u kaba qaaday baa saa u wareegaysan waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shaya ywd اladiina kafaruu qabla الrasuul wacasaw الrasuula bacda الrisaala maxay jeclaan hayaan oy taminan hayaan low tusawaa bihim اlard dhulka in lala simo in la xabaalo inay caro noqdaan sida yaa laytanii kuntu turaaban oo kale maye inay dhulkaba galaan yaxyaxa iyo cabsida iyo foolxumada iyo khajilka iyo ceebaynta iyo meesha taalla inagu waan dhahnaa dhulka inaan gal dhulka ila go'ay marka si fiican lagaaga naxiyo ama lagu ceebayo lagu fashay maxaad dhihi ruuxa sheegaya sheegaya maalinkaas siduu u khajilay ama u yaxyaxay muxuu yidhahdaa dhulka ila go'ay dhulka ila meelaan galaan waaye low tusawaa bihim alard waa sidaa odaxay dheen in la xabaalo odaxay dheen maye waxaa weye inay carra noqdaan tafsiirka u fiican da ahlilcilmi waa maxay fadeexa iyo khajal dartii inuu dhulku la go'ay oo marka ay ka badbaadaan maya ay ka badbaadaan ceebaynta ku dhacaysa maxaa yeele markii markii la eedeeyo iyo ay dhihiin wallaahi rabbina maa kunna mushrikiin afka la shorooteen gacmaha darooriyami jirko dhan baa hadli idan waa maxay allahuna himbeerkan qayni gabadhi laga sheego kale wey gabadhi un himbeerkan qayniya jiroo kale wey ama himbeerkan qaniinaya waxaad tidhaadaba haddaad si u khajisho waa fashil baa ka dhacahay waxay inkireen oo dafirahoo dhan baa ilaahay wuxuu ka sii daayey xubnahoodii walaa yaktumuuna allaha xadiia maxaa yeele waxaa hadlahaya addimadii iyo jirkii baa marka aayaddu waa aad culus ninkii mas garanayaana markaa de ku xanuunsanaya ku danqanaya kuwa qur-aanku ilaahay ku barakeeya allah naga dhigo ariiqa hore uu ku bilaabay muslim waa asaxu ariiqin lilxadii walihaada abulbukhaari yidhi fi tirmidi tirmidi markuu weydiiyey asaxu ariiqi waa ariiqu lacmash can ibraahim annakhaci can cabiid asalmaani can cabdillahi mascuud musnahowsha wuu la socdaa walidaalika ariiqa dame ariiqu camr bn murat alhamdaani can ibraahim can ibni mascuud dib buu geeyey wuu dambaysiiyey xataa haddii la yidhahda إبراهيم xadiidkiisu huna can cabdالlahi waa mursل waxay isku waafaqeen muxadiiin ana maraasiil ibrahim النahaci صixaaxun maraasiil ibrahim النakhaci صixaax saasuu marka dib u mariyey inkastoo hadda mursal buusan ahayn kadib wuxuu ku xoojiyey ariiq saddexaad buu ku xoojiyey xadiidka imaam muslim oo ah min ariiqi jacfar ibni camr xuraytin can abihi can ibni mascuudin oo qisada dheereed watay ariiq labaad baa jira saddexaad baa jira afraad baa jira oo mid shanaad baa jira min ariiq abi rasiin can ibni mascuud waa jira min ariiq zirix ibni xubaysh can mascuudna waa jira marka qur-aanka hala dhegaysto ha lasku dul akhriyo ha la iska saxo siduu nabigu yeeli jirina ha la yeelo in sha allahu tacaala xadaثna cثmaan ibn abi shaybata qaala xadana jariir bn cabdilxamiid الضبي can acmash sulayman can ibrahim النخع can calqamat bn qays النخعي can cabdillahi bn mascuudin qaala kuntu bximsa ximsaan joogay shaam zaa'ir buu u tegey laba goor buu abdullah mascuud tegey shaam marna socotuu ahaa marna haazi duulahayuu ahaa markaa haaziga uu ahaa waa xilligii khilaafada sayidina cumar bay ahayd faqaala lii bacdu اlqawmi reer ximsi rag ka mida waxay ugu dhaheen iqra calayna ila waa saxaabi madiine iyo kuufe iyo dhulkaa ka yimid oo aad loo jecel yahay w reer kuufaas oo ciraaqiba waad garanaysaan idan marka waxay yidhaheen waxaa inoo yimid sheekh cabdullahi mascuud baa inoo yimide war qur-aan bal nagu dul akhri kitaabka ilahi nagu dul akhri fa qara'tu calayhim suurata yuusuf suuratu yuusuf baan bilaabay buuhi saxaabigu fa qaala rajulu min alqowm nimankii fadhiya reer xamsi nin ka mid a ah, wuxuu yidhi wallaahi ma haakada unsilad buuhi war dhiirana wuxuu ilaahay baan ku dhaartay sidaa looma soo dejiy ad u akhraya suuradda sidaa aad u akhriya looma soo dejinin ama aayaddu markaa ku haysta qaala wuxuu yidhi qultu waxaa idhi wayxak war magacii jir ama magacii ba wallaahi laqad qara'tuha calaa rasuuliillaah ilaahay baan ku dhaartay sidaasaan nabiga ugu dul akhriyo innaga soo marraa inuu odhan jiray toddobaatan suuradood baan nabi maxamed afkiisa ka qaatay iyadoo cad binaadan ka qaadanin walad mucallam uu ahaa nin faqiih ahaa quraada kitaabka ilaahay bu ahaa marka markuu yidhi intuu ka istaagay madiine iyo kuufo uu ka istaagay yidhi asxaabu rasul waxay ogyihin qur-aanka iga yaqaana maanta joogin waa laga hadli waaye ahad iga yaqaana fiqigiisa xilliguu soo degay asbaabu nusuulkiisa waxa looga jeedo axkaamtiisa ma jiro taabicigu wuxuu yidhi oo dhan baan tagay lagu shirahayy iyo meelihii majaamicdii oo saasuu cabdullahi yidhi ka warrama nin radiya waan waaye nin radiwaan waaye ninkii noocaas ahaa oo hadda waayeela iyo leeyahay mid hadda soo rucliyay oo oo xiiqsan wallaahi ma hakadaa unsilad mushkilo wey waa mushkilo mushkilo wey waxaa ka dhici doonaa ka waa nin sarqaansan ninka aayadda ku haysta saxaabiga wallaahi laqad qara'tu calaa rasuuli lah sal ly slam faqaala lii nabigu wuxuu igu yidhi intaan suuratu yuusuf ku dul akhriyey axsanta waad wanaajisay qur-aanka nabiga aan ka anna maxaad tidhi ma haakada unsilat fabaynamaa ana ukalimuhu xilli aan la hadlaayo oon leey war waa ka timid qur-anka ku baratay yaa macallin kuu ah ninkiibu waraysa nin quman buu boodahaya saxaabigu shoonni waa nin ku soo dhuftay oo saaranba id wajadtu minhu waxaan ka helay buuhi riixa alkhamr khamro urkeed baa khamra baa ku quraysaba qaala cabdullahi wuxuu uhi waxaan idhi atashrabu alkhamra ma khamraad cabbaysaa wa tukadibu bilkitaab amraad soo dhuuqood soo fuudi kitaabka rabbigiina haddana waad beedin riwaayo kale atukadibu bilxaqi wa tashrabu rijsa qurunna waad soo dhuuqdood soo nuugtay intaad qurun soo dhaadhida haddana waxad leeda kitabka ilahay beeninays laa tabraxu meesha kama dhaqaaqayso cabdulaahi kamaba dhaqaaqaysa halkaan xataa ajlidaka ilaan xadka ilahay kaa oofiye buuri karbaash isku beddelay sayidina qaari buu ahaa qur-aan muxuu noqday maxkamad maxkamad qaariga annaga iyo qaadiga annaga iyo xaakimka amiir kulli diintan u adeegaan wey hawshan waxaa iskale wadaadaha hawshan waxaa iskale bilcaamaha tan waxaa iskale caamada waxaas ma jiraan kulligeen waa inaan noqonno addoommo ilaahay u adeegahaya kitaabka rabbigay kitaabka rabbigay laa tabrax meeshan ka dhaqaaqi maysid buuri xataa ajlidaka ilaa aan xadka kaa oofiyo qaala fajalathu alxadda siddeetan karbaash baa ku dhuftay xadkiiba ku oofiye xadaana isxaaq bn ibrahim wcali bn khashram qaala ahbarna ciisa bnu yunus xa waxadaana abu bakr bn abi shaybata waabu quraybin qaala xadana abu mucaawiyat adariir jamiican can lacmash yani wuxuu ujeeda ciisa bnu yunus iyo iyo abu mucaawiya ka ujeeda bhada isnaad walaysa fii xadiii abi mucaawiya kuma jiro faqaala lii axsantu nabigu uu yidhi axsantu ayuu nabigu yidhi kuma jiro idan xadiidka marka waxaa ku jira masaa'il dhowra ku jira xadiidka inuu cabdullahi mascuud nabigu qur-aan ku dul jiray weliba qiradiisa uu jeclaa oo axsanta dhihi jiray haddana isagoo nabigu nisa ku dulqrinayna soo marray suuratu yuusufna isagaaba hadda sheegay iyo suurado kaleba masaa'ilka meesha ku jira waxaa ka mid a inay bannaanta iqaamat alxaddi min hayri walaayatin xuduudda ilaahay inaad oofin adoon dowlad ahayn oon amiir ahayn oon gubernatoore ahayn oon jiif ahayn oo m ahayn ii sheeg wixii aad wadeen ya qaadi ahay hawsha inaad fahantaan maxaa yeelay hadda kor idin sheegay diintu faham bay u baahan tahay dowladdu iyo maamulku waa adeego wey waa adeegi dowlad maamul dowlad maxay tahay xukuumo nidaam waa adeegi wasiile iyo adeego wey maxaa loo adeegayaa kitaabka rabbigay maqsadku iyo ujeeddadu kitaabka rabbiga inuu taliyo weeye oo ummadda u taliyo oo adduunka u maamulo innaguna waa inaan noqonno baabuurtii iyo dameerihii iyo fardihii hawshaa u adeegayey iyo ciidankii hawshaa fulinayey gaaladu dastuur bay dejistaan dastuurka yaad u dejiya baarlamaan baa u dejiya qaanuun iyo xeer iyo u dejiya baarlamaanku waxay intay fadhiisteen indhaha indhahasu dabadhigeenee meel ku qoreen yaa fuliya dowladdaa fulisa booliska kugu dili maxkamadaha kugu baabi'in madaxweynaha ilaa midka dhulka xaqahayaa kugu fulinhaya hay tanfiid baa la yidhaahdaa waa fuliyaan muslimiintu marka ma wax la yidhaahdo hay-atu tashriic muslimiintu maxay leeyihiin hay-at alqada waltanfiid faqad dowladda muslimiintu waa intaas xukumkii ilaahay sheegay macalin dhawoola laga hadlin kitaabka qur-aanka hadli saxiixu muslim baa hadli bukhaari baa hadli waxay sheegeen qaadigaa dhihi anaa xukumay anoo cuskanay aayad heblo cuskaday xadiid hebel cuskaday ijmaaca muslimiinta cuskaday alqiyaas cala almansuus qab buu siinhayaa yaa la dhaqaaqahay madaxweynaha ilaah gabadha shaha wareejinaysa waa inay fuliyaan diinta ilaahay ay taliso innagu maxaan nahay hay-atu laba hay-adood alqadaa lima qadaahu allahu buu xukumaya wax kale ma aha والتنفيذ intaa un baan leenahay idan cabdullah mascuud xilligaa uu xadka oofinayo biitifaaqi الfuqahaa cafwan biitifaaq ahli الsiyar والmaqaazi iska daa wadaad xadka sharxay oon la soconin cabdullah hawshiisa oo xaafid xajar uu ku qoslay iska daa marka xilligaa uu shaam yimid wax wilaayaa kuma lahayn shaam laba goor buu marna zaa'ir buu ahaa waa xilligan uu ninkan ka shaqaynayo marna khaazi buu ahoo markii shaamba la furinay fii khilaafati sayidina cumar ree kuufu ahaa idan iqaamat alxaddi min hayri imratin wa qadaa'in bishar anlaa yatarataba calayhi mafsadatu akara minhu taa waa iska masalo macluuma wey waxaa madhab uu aaminsanaa sayidina cabdullah mascuud jamaacada ay ku raaceen oo fiqioo lagu dagaalamaa jirta iqaamat اlxaddi bilqaraa'in baa ku jirta asagu wuxuu qaba cabdullahi mascuud oo madhabkiisa khamrada ninka cabbay haddii lagu makhraati kacana waa la karbaashi haddii asagu u ictiraafoo qirtana waa la karbaashi hadduu matago ay ka muuqatana waa la karbaashi hadday ka soo urtana waa la karbaashaya ninkan muxuu karbaashi fawajadtu minhu riix alkhamri waana madhab asagu uu qabo fuqaha badan baa ku taageersan waa masala khilaafiya innaga shaabicoodna ogtihiin minaasaad ku marteen ma ogolin iqaamatu xadd alkhamri biriix mala caleyna waxay shabbahdaa tufaaxay shabbahdaa kanay shabbahdaa geeda badan baan soo jamcinaynaa cabdullahi ibn mascuud howlaha ma qoro idinka agtiina minaajkiina la aada khamro urkeed iyo iyo galley iyo tufaax way kala duwan yihiin kale nin tufaax soo cabay abal soo caba iyo nin khamra soo caba miyaa isku indha oo ah? isku muuqaal ah seed leedihiin ma cabdullahi baad siri kartaan fawajadtu minhu riixa alkhamri fajalatu alay fajalatu alxadda waa madhabkiisii madhabkiisii jamaca min ahlicilmi baa ku taageersa waad ogtihiin wuxuu saasoo kale xad uga oofiyey waliid ibnu cuqba waliid ibnu cuqba dadki intuu tujiyey yidhi ma idinku daraam idin kordhiya salaaddii subax wuxuu yidhi afar ma ka dhigaa waaba la fiiriyey waaba nin khamraysanba waa la qabtay nin baa ku markaas wuxuu yidhi anaa arkay markuu cabbahay midna wuxuu yidhi anugu ma arkaynin inuu cabbaya laakiin asagoo bahal matagahayaan arkay buui baashi ay ka dilqayso oo matagahaya cabdullahi wuu qabta wuu karbaashi xadkii buu ka oofiyey ur keliuba ag ku oofiyaay hal markhaatiy haddii la helay nin yidhi wuu matagay miyuu daynhayaa cumaan bn cafaan baa lagu dacwayey markaa khaliifka ahaa wuxuu yidhi cabdullahi waa saxan yahay maa qaa'ahaa buuhi xataa sharibahaa muusan matagayn bui ilaa uu cabbay xaggee ka timid bui baashu wuu cabbay waa la garaacahaya idan taana way ku jirtaa waxaa kaloo ku jira jawaazu اlxaddi maca الsukri waa masala idin khilaafiya fiqiya ninka khamrada soo cabbay marka xadka ilahi laga oofinayo ma sugaynaa intuu ka miirsanaya ka baxayso suu usha si fiican ogu darayma xanuunkeeda ilan xadku waa cuquubo iyo tankiil iyo bacin baa lagu talagalay nin alaalax oho iska maqan oo bug igu caacda ku haye see loogu ofin bay leeyihin qolyaha qaarkood yidhaahdeen waad fahanteen baan u malaynaya fuqaha waxay qabaan mas'aladu hee ninka asagoo khamraysanba xadka laga oofinaya oo la garaacaya waana siduu qaba abdullah mascuudo markiiba ma daynine bugtuu ka qasa waa arkayse sufyaan athawri abu xaniifa waxay leeyihiin ilaa uu oo saaxiga keeno akhmaradu ay ka baxdo oo caada ah uu noqdo lama garaaci karo maxaa yeelay xadku waa cuquubo iyo tankiil iyo bajin iyo laxaws in ruuxa laxanuujiya loogu talagalay ninkan sarqaansa ulba dareemi maaye hortaa inoo fayoobaado kadibna si fiican u kullada aan daynno wadaadaxuna aan tafsiilino dhexdhexaad oo maxay tahay ibnu xasmi ciidankiis waxay dhaheen hadduu ninku waxbaba dareemayninba baalinta khabradu iska badiyay iska badiyay dhagax meeshiisa iska noqday qolya intay foostooyin cabbaan oo jangada ka dhargaadh haddaad hataa tuurri gelisa ma dareemhay kaasoo kale waxay dhaheen waa loo laakiin ninka jugta iyo dhacda iyo usha garanhaya ee xaggana khamraysan waa la bay dheheen nimanka dhexdhexaadintooda ma waxay ilaaliyeen macanihii oo maqsuudkii xadka iyo cuquubada oo tankiilka iyo zajriga ahaa iyo radciga ahaa iyo ictibaar allafdi wاnnas itibaac idan itibaacna way la yimaadeen oo siday saxaabadu yeeli jireen ah muraacaat اlmacnana way la yimaadeen warkooda muxuma nimanka iyaga ah saddexaad afraad baa ku jirto marka ninkaani cabdullahi mascuud intuu ka oofinaya xadulkhamri ka oofinayo wuba gaaloobaye muxuu u dili waaye xadulridda uga oofin waaya lagu odhan karaa jawaab lagaa rabo wey somaaragta qur-aan suuratu yuusuf u inkirsan yahay waana saaran yahay waa khamraysan cabdullaahi wuxuu idhi masaas ahaa qabta xadulkhamri buu ka ofiyey xadkii ka weynana wuu ka tegey jawaab bay idinka rabtaa xaafid bin xajar tilmaameen waana masale daahir jiddan weeye laakiin qaab kalena anuu ii muuqatee sida iyagu tilmaaman aan ka hormaro waxay tilmaam leeyihin cbdulla masud wuxuu qabayba sidiisuba ruuxa sakraanka ah wixii ka soo baxa ee alfaad ama talaaqa ama beeca ama waxbaan ku siiyey ah ama waxbaan furay waxbaan guursaday ama kufri ah oo erey gaalnimo ah loo ictibaarin maayo laanna caqligiisaba ma joogo axkaamtan iyo cuquuddanna waxaa la rabaa ruuxu inuu miyirkiisi joogo oo maankiisu joogo caqligiisu uu taam yahay wa sharطu اlkufri اlcaqlu wاlاkhtiyaar waa sharطu sabab caqliga hadduusan joogin oon ikhtiyaari qasad jirin falaa ficla xaqiiqatan ficilkii xaqiiqigaaba lama hayo walidaalika waxba kamuusa soo qaadin he ereygii ka soo fulay ee ahaa wallahi ma hakada unzilad ee uu yidhi atukadibu biاlxaqi ama atashrabu اlkhamra watukadibu biاlkitaab takdiibkaasi takdiib marka ma aha xaqiiqi eh waa takdiib suuri ah lafdiga ka soo baxay baa min xayu suura waa takdiib laakiin faacilku ma aha faacil xaqiiqatan lanna maxaa yeelay laa caqla lahu walaa qasda wala اkhtiyaar ninkaan caqli iyo qasad iyo ikhtiyaar lahaynna biitifaaqi اlfuqahaa waa maxay laysa huwa faacilan biاlxaqiiqa faacil ma aha alficl الsharci wuxuu u baahan yahay alcaqlu wاlاkhtiyaaru markaynu marayna axkaamta takliifiga axkaamta wadciga waa baab kale adoo jiifa haddaan taad galgalatay ilmo yaroo ku ag jiifa aad ku fadhiisato uu dhinto waa lagaa rabata waa baab wadci weeye laakiin khitaabka takliifiga ah ee waa xaaraan iyo waa xalaal aakhara lagugu ciqaabi waa lagugu jannayna wuxuu u baahan yahay caqli iyo qasdi u baahan yahay ikhtiyaar macnahaasuu marayna waa odhan karaa waa la odhan karaa waxaa laakiin jawaabta ii muuqata ah ninkaani cabdullaahi ku adkaynhaya mooyeene qur-aanka muusan beeninin qiraa'u inkiray qiraa'o muusan inkirin tanziilka iyo suuradda muxuu yidhi wallahi ma hakada unzilat way caddahay la tahay xaafidkuna wuu tilmaamay muxuu inkirsan yahay kayfiyatu qiraa'ati cabdillaahi buu inkirsan yahay lalqur'aan suuraddana muusan inkirin ma dhihin lamama soo dejin suuratu yuusuf ma jirta miyuu yidhi suuratu ma jirta ma dhihin ninkan khamraysan lamana soo dejina ma dhin muxuu yidhi mahakada idan waa inkaaru qira'atin lalqur'aan inkaaru qiraa'atin lalqur'aan idan inkaaru lqiraa'aatna kufri ma aha ila idaa calimtaha biitifaaqi almuslimiin afalam yayasi ladiina nimanka inkira iyo waqadaa rabbuka laa tacbuduun nimanka dafiray iyo qaabka bal cajibtu qaadu shuraxi baa dafiray oo yidhi maya bal cajibta weeye cajibtu lama dhihi karo lanna qiraa'aadku waxaa weeye waa cilmi samci ah oo naqli oo khabari oo maxdi ah mana ogaan kartid ila biاsamaaci wاlbalaaq wاtacallum aljaahilu wاlmuta'awilu fi اlqira'aati qabla qiyaami اlxujati calayh laysa bikaafirin walam yaqac fii kufrin biitifaaqi اlculamaa macnahaasaa ka fiican macnahaasaa ka fiican maxaa yeelay jahligu marna cudurdaar buu noqdaa marna ma noqdo xaggee noqdaa samciyaadka asamciyaad haygaa samciyad waa shayga aadan ogaan karin inuu rasuul kuu sheega mooye ama axad rasuul cilmigan ka soo dhaxla uu kuu sheega mooye oo caqligaada iyo firada midna aadan ku ogaan karin alqiraa'aad ma masale aad waad ogaan kartaa waa masale u baahan in macallinku baro wadaadkan khamraysan hawshuu bartay haystay si ka bedelan buu u akhriyay cabdullaahi mindhaa qiraa'o kaleu ku akhriyay ille qiraa'ad khaas u laha cabdullaahi marka wuxu uhi wallahi ma hakada unzilat lam yunkir asla الtanziili waasla الsuurati wainama ankara kayfiyat اlqiraa'a waana masala daqiiqa u baahan naqli khaas ah iyo tacliim khaasa u baahan aljaahilu laysa bikaafir biitifaaqi اlfuqaha ta'wiilkaa dambe inaad marto iyo inaad ka hore martaba dhib ma laha kay jumhuurtu marana aad buu u fiican yahayo almuhim waxaa weye ninkaani lagama hinin manaatu اlkufri liintifaa'i اlcaqli wاlqasdi macan ama ama aljahlu biاlqiraa'aati laysa kufran lanna waa masala samciya maxda weeye masaa'ilka dhowrka ayaa meesha ku jira waxaa kaloo ku jira oo laftirkiyoodu meesha imanaysa waan hadda korna idiin tilmaamay in xuduudda iyo axkaamta la fuliyo afraadda muslimiinta ay fuliyaan shay mustankara ma ahayn cinda asaxaabati wataabiciin walidaalika jamaacadii la fadhiday saxaabiga ee la socotay iyo inta tihi nuqudul akhri qur-aanka wax qoonsaday ma ukaad ukaad taaban dowladda hawsha iska leh imaam looma shardo hawsha hadda kor baa idin kalaada mashquulina diinkiinna maamulka waxaan rabnaa keliya wax noo hagaajiyo noo oo baashu aysan noqonin jantaa furan nin tooxsi gacantoglayn kala dambaynu baan ka rabnaa haddii laakiin xajkii dayacmayo waa kii cabdullahi bni cumar addoon u keenay oo u keenay qolyihii reer umay wuxuu hi xajka waxay dhahen annagu sidaan addoonku markuu cararo markuu sii cararayo wuxuu gacanta ku sii qaato ama uu ma taabanno ninkaas ninka isagoo nageo iska joogo ciirtu jug leedahay wax kala tuuran baan goynaa gacanta musaasaha horta iska tago xawkii war soo qabtay dhac buu ibn cabdilbr baa qaada tamiisku wuxuu yidhi marka hore wuxuu damcay inuu qolyihii maamulka sheegay uu ixtiraamo oo hawsha u daayo falamma ra'a alxadda mucaalan aqaama fiihi lilaahi rabbi alcaalamiin buuri xadkoo mucaala markuu arkay ilahay dartii buu istaagay isagaa oofiyey buuri yani waan kugu ixtiraami adaa meesha lagu magacaabo mogta madaxweyne oo koofiya soo qabee waxaan ku bal ninkan yar habee oo kitaabka rabbiga ku fuli n n haddaad tidhaahdo iska sii daa baan ku leehay xaggaan la tegey dhac baan siirhaya kitaabka rabbigay baa talinaya leanna adugu ujeeddamaad ahayn maxaad ahayd adeegi adeegaad ahayd adeega qaban waayo wixii loogu talagalay ka war toori baad iska goysay ridii baad tiraad ku gowracd way goyn weyd maxaad samayn waa tuuri maxaad tiraatan tu iyo wasiilatin iyo istakiin iyo sakiin baad tihiin loogu hawl inay qabato haddaad qaban weydaan waa tuurayna waxaan raadsanaynaa niman qabta ama annagaabaa qabsanaynaba warku waa sidaa waa inaan laisku qasin wasaaisha iyo iyo maqaasida ya ismaaciili baa sheegay sanadkan waa daciif ismaaciilna waa shaafici ha ku mashquul warkiisa baabu fadli qira'ati اlqur'ani fi الsalaaةi wa tacalumihi baabu fadli qira'ati اlqur'aan qur'aanka akhrintiisa fadliga ay leedahay fi الsalaati salaada lagu akhriyay iyo wa tacalumi barashadiisa xaafidlabtarkiis intuu keenay aarkaas yuusan u bixin ismaaciili baa sheeg iskaga tegay lannu mundir baa keenay fii kitaab alawsat wax khilaaf cabdulahi muusan keenin yaaba khilaafi caaishaa furisa haweenaydii sixirtay iyadaaba cumaanoo khaliifa adkicafwan xafsa xafsa iya cumaanoo khaliifa xadkii ka oofisay saanta sixirtay cabdullahi bni cumar baa ku taageeray asaga cbdullahi bni cumaraa oofiyey oo addoonka gacanta gooyey cabdullahi mascuud baa hawsha wadaya saxaabadu nabiga ninkii caaya qoortay qaadi jireen xur ibnu qays waad garanaysaan walaashii buu dilay nabiga wax ka sheegtay walaashii isagoo joogay islaana wada dhasheenoo daad isaga ka yarayda yaa nabiga wax ka sheegtay markaas nabi marda baa ku celin may abaan caayabayt majnuun saaxira weeya nabi ku haysaan wuu kala gooyey aayar buu qabtay god buu ku riday wiilasha dhasho waaweyn baa nabiga u daco nabi allow waxay dhaheen hooyadana waa ladeey nimanka dileen waa naqaanaa reebel baa waadhawd u dhaaranhay ayagaan ku duulaynaa abtigoodba maxay aadeen reer kale la fuuleen nabi wuxuu yidhi hawsha hallobsad u kaadiya bal suga intuu nabigu wiilasha celcelinhayay iyo saxaabi xag ka soo nabi maamada anaa dilay buu walaasha anaa gowracay nimankan baqbaqlaynhaya dhiig islaayaysa gelin aniga ha yimaadeen waa abtigood aduu miyaad awoodaa inaad walaashaa gowracdo oo tidhaahdo diinkay ku xadgudubtay ama rasuulkay wax ka sheegtay ma awoodaan ya kuwa nabiga laga kari waayey ee nabiga aflagaadaynayey ee diinta caayayey ee shayaadiinta abaa difaacaysa qaraanka loo ururin sout africa loo diri waa la dhoofin waa laiskugu dardari haddaad tirahdo qaraanka waan ka shekaysan reebelmatid adaa lagaa saari reerka baa lagaa saari marka adiyadaasi waa in la ogaado dowladdu waa wasiile maqsuud ma aha jaclu wasaa'il maqaasida wa jaclu lmaqaasida wasaa'ila waa aafadu meesha ka timaado xadaana abubakr nabi shaybata wa abu saciid alashaj cabdullahi bn saciid qaala xadaana wakiic bn jarc can ilacma sulaymaan can abi saalix asamaan dakwan can abi hurayra radi allahu taala qaal qaala rasul lah sal lay waslam ayuxibu axadukum midkiin ma jecel yahay oo muslimka ah idaa rajaca ilaa ahli markuu reerkiisa ku soo laabto an yajida inuu helo fiihi fi ahlihi reerkiisa iyo ugu yimaado alaa khalifaatin saddex alaad oo riman cidaamin naaxsanoo goolal ah waa geel gool oo burbuuran cidaamin waaweyn cafwan simaanin burbuuran saddex alaad oo riman oo xaggana geel waaweyna oo xaggana burbuuran oo shilis inaad guriga ugu timaado nabigu waa miisaal buu ka rabaa carab maxay u jeclayd geel xoolo geel baa ugu qiimo badnaa xilligoodii weliba geelu markuu riman yahay baa loogu idan neef haddana rimanoo weydaaba kuu darane neef hal si fiican u cayiishay oo xaggana neef weynoo hal weynoo hoora geeligii waaweynaa ah ee hareereyga laaci jiray geel reebbari aan ahayn hawshu way kala fiicantahay moogta way kala daran tahay geeli gaaljeceeloo kale gaaljecel baa geel soomaali u geel waaweyn baa la yidhahdaa boqoosaariya meelahan hiiraan geela jooga haddii lasoo dhaafana doolla dhulkaas iyo etoobiya wixina gele geelina ma garanayna geel reebari iyo iyo maxaanku dhahday maxaad dhaqataan lo iyo ari iyo dameero soo ma intaa waa kaftan ayuxibu axadukum ma jecel yahay idaa rajaca ilaa ahlihi ahalkiisa markuu ku laabta an yajida fiihi alaaa khaliifaatin khalifaad waa jamcu khalifa waana hasha rimanee dhaysta ah khalifada la yidhaahdaa cidaamin waaweyn simaanin burburan qulnaa nacam nabi allow guriga hadda aan ka baxay cidlada ahaa geel noocaasoo fadhiya nabi allow yaa diidi karayna saxaabadu qaal wuxuu waa yahay faalaau aayaatin saddex aayadood yaqra'u bihinna axadukum oo midkiin uu ku akhriyo fii salaatii salaadiisii ayaa khayrun la oga wanaagsan min alaai khaliifaatin cidaamin simaan saddex alaadoo burburanoo rimanoo waaweyn saddex aayadood ood masaajid ku soo akhrido ama salaada aad ku tukataa ka khayr badan adduunya iyo aakhiradda ma isku wuxuu idhi ninka mujaahidka ushiisa uu farsa ku kaxaynay meesha la dhigo ay ku dhacdo intaa in la eg ayaa aakharo dhan adduun ka qiimo badan intaa in lago aakhara ah, hal mitir hal sentimitiroo aakhara lagaa siiyo addunkao dhan ku ka qiimo badan yahay yacni markaad aakharo u socoto aayaddaa kaaga qiirmi badan he racataani waa soo maray racatay اlfajri khayru min addunya wma fiiha lanna adduunyada oo dhan haddii aakhara lagu saxo ku tari mayso laakiin ragcataynka adduunka aad kula timid aakharaad u baxsan saddex aayadood hadda aad akhriday adduunko dhan bay aakhara kaa qiima badnaanayaan maxaa yeelay adduun wax macna ma idan nabigu saasuu u fahansiiyey waxaa ku jira marka qur-aanka iyo barakadiisa iyo in macnaha aad rabto ruux inaad ka dhaadhiciso loogu miiaal loogu caddeeyo shay maxsuusoo la fahmi karo waaqica waxadaana abubakr abi shaybata qaala xadana fadl ibn dukayn abu nucaym ninki la odhan jiray wey almulaa'i cafan can muusa bni culay ibni rabax qaala samictu abiib aabbahay baa maqloo de abihi waa cali ibnu rabax yuxadiu can cuqbata bni caamir aljuhani qaal kharaja rasuul اllah rasuulka ilaahay baa baxay wa naxnu fi sufa annagoo meeshii dambe joogno sufadu waxay ahayd qaybtaa dambe ee masaajidka qayb dambe masaajidka gooni loo gooyey oo la dallaalimeeyey oo loogu talagalay dadka muslimiinta ee fuqaraa'u lmuhaajiriin muhaajiriinta aan guryo lahayn ahal ay u dheelmadaan aan lahayn inay habeenkii baryaan oy ku asturaadaan oy qoraxda ka harhsadaan ayaa loogu talagalay bay ahayd waa qaybtaa dambe hadda go'anoo kale masaajidka ma aragteen ee qolyaha tabliiqa markay imaamuro ay degaan qaybtaa dambe oo kale ay ahayd asxaabu sufa abu nucaym baa wakhti ku bixiyey inuu magacaaba nin walba magaciisii iyo cidduu ahaa kitaabulxilyu ku sheegay xilyat alawliyaa wa tabaqaat alcusbiya ka akhriya boqol wadaad buu keenay suu u waday asxaabu sufa hal xaba kamuusan tegin muhaajiriin bay ahaayeen siddeetanah labaatan reer miyi ka yimid iyo in ansaareedu yar bay ahaayeen dadka ah. masaakiinta ah in qayb laga siiyo oo lagaga warqabo waa min asunna laakiin annagu masaajidna hadda waxay noqotayba salaadda aad ku tukataba quful baaba lala daba taagan yahay quful quful baaba daba taagan yahay aafo wey ayuxibbu axadukum banu wuxuu yidhi ayukum kiineebaa yuxibbu jecel an yaqduwa inuu jarmado u kallaho an yaqduba inuu kala cafan kula yowmin maalin kasta ilaa buxaan buxaan waa waadi madiine agteeda ku yaalayoo geela lagu kala gadan jiray suuqan caadiga geela lama keeni suuq gooniga uu lahaa oo ka yar baxsan madiino aw ila alcaqiiqa asna waa waadi tog asna madiina u dhow labadaa tog buu aaday muxuu aadahayaa waa geela lagu kala gadan jiray la tegi jiray oo fayaati uu kala yimaado min buxaan aw min alcaqiiq uu kala yimaado binaaqatayn laba halaad kow maaweyni kursiya waaweyn fii hayri imin boolin uusan ku keenin walaa qaci raximin qaraabagosnin uusan ku keenin midkiin ma jecel yahay waagii baryaba inuu kaloo oo waadigaas loo kor tagaba intuu tago laba halaadoo kurus waaweyn uu ka soo kaxaysto isagoon soo dhicin soo boolyanin qaraabana aan ku goynin xumaanna aan ku gelaynin laba halaadoo xalaala weeye hadda jecel faqulnaa yaa rasuul allah nuxibu dalik geel cidlo ka soo kaxayso oon aakhar lagugu cadaabaynin nabi allah waxaa la yaaheli karaa qaala wuxuu nabigu afalaa yaqdu axadukum midkii muu kallaho ila almasjidi masjidka oo fayaclama uu soo ogaado fayaclama ii qoran aw yaqra ama uu soo akhriya yaclama uu soo ogaya tacallamay ka dhigan tahay uu soo barto aw yaqra ama uu soo akhriya aayatan min kitaab illah afalaa yaqdu bimacnaa filan yaqdu ay ka dhigan tahay midkii inuu kallaho midkii inuu kallaho ila almasjidi masjidka u kallaho oo fayaclama fayatacallama uu oo yaqra' uu soo min kitaabillah ayaa khayrun oga khayr badan min naaqatayni laba halaad wa alaau aayaatin baa khayru lahum min alaai nuuqin wa arbacu aayaatin baa khayru lahum min arbaci nuuqin wa min acdaadihinna tiradoodii bay ka fadli badan yihiin aayadahu meelibili geela boqol aayadood waxay ka khayr badan yihiin boqol halaad kun aayadood waxay ka khayr badan yihiin kun halaad bay ka khayr badan yihiin intaa nabigu uu sheegay waa miaal bay culimadu biitifaaqihim hal aayad yaa geela adduunka joogo ka khayr badan nabigu laakiin taqriib buu rabaa maskaxdoodii u soo dhowaynayaa inay fahmaan buu rabaa qiimaha qur-aanku iyo aayadaha rabbiga ay leeyihiin yowmin acdaadiina tiradooda maalibada geela intuba ayaa ka khayr badan wey hal aayad baa ka khayr badan adduunya dhan hal aayad baa geel dhan ka khayr badan xadiikan miyaan ku daraa de mise iska joogsadaa halkan xadiikaan ku dara balaata baabu fadli qiraa'ati اlqur'aani wa suurati اlbaqara qur-aanka oo la akhriya leeyahay iyo baqara akhrinteedii xadaana xasan bn ali bn cali alxulwaani اlhamdaani xadaana abu tawbata whuwa rabiic bnu naafic azahraani xadaana mucaawiyani bnu salaam alxabashi can zayd bnu salaam walaalkii weeye mucaawi bnu salaam iyo zayd bnu salaam waa walaalo annahu zayd samica wuxuu maqlay abaa salaam mamduur alxabashi oo mucaawiye awowgii ah yaquulu asagoo le mamduur xadaana abu umaamata albahili suday bnu cajlaan albahili alximsi asaxaabiyu almashhuur xadii buu nabiga ka wariyaa xadii buu nabiga ka wariyey xadiidkani waa xadidkii labaad ee uu ku leeyahay muslim xadiidka koobaad waxaynu ku soo marray aynu ku soo marray xadiidkan caawa waa kii labaad xadii buu nabiga ka wariyaa bukhaari saddex xadiid buu la gooni yahay muslimna shan xadiid buu gooni layaho wariyaa shanta xadiidka muslim labaynu haynaa laba inoo dhiman cafwan saddex baa inoo dhiman saddexda inoo dhim wuxuu ku iman doonaa xadiidka saddexaad kun soddon iyo lix buu ku iman doonaa xadiidka afraadna wuxuu ku iman doonaa laba kun toddobaatan iyo afar xadiidka u dambeeya shanaadna wuxuu ku iman doonaa laba kun toddoba boqol lixdan iyo shan boqol soddon iyo toddobana kii koobaad baynu ku soo marray sideed siddeed boqol iyo afarna kii labaad baynu caawa ku haynaa saxaabiga marka siddeetan iyo kowda hijrada iyo maya hijrada ayuu ku dhintay xims shaam meesha la yidhaahdo masarna waa deganaan jiray laakiin wuxuu ku geeriyooday shaam xilliguu geeriyoonayay sagaaan iyo jiray sagaaan ayuu jiray tirada boqla isagoo bilaabay ayaa tii alla ku timid saaxiibu karaamaad buu ahaa soo maray taraajiimta meelo kale ku sheegnay qaala saxaabiga wuxuu uhi samictu rasul sl slam yaquul iqra'u lqur'aan muslimiinay qur'aanka akhriya fainahu qur-aanka ya'tii yowma alqiyaama maalinka qiyaamuu iman doonaa shafiican asagoo u doodaya u ergaynaya liasxaabihi dadka ku dhaqmi jiray akhriyi jiray liasxaabihi liahlihi qur-aan saaxiibkii waayo waa axadka akhriya ku dhaqma xurmeeya qadariya aadaabtiisa akhlaaqdiisa ilaaliya nabi wuxuu idhi iqra wa akhriya azahraawayni labada cadcad qur-aanku ma sinnee labada cadcad akhriya ifahaya azahrawayn albaqarata wa suurata ali cimraan suuraة اlbaqara iyo aali cimraan akhriyo ogaada ku dhaqma fainahumaa labadaas suuradood qur-aankao dhanna kuu dooda wuu kuu shafiica qaali aakharo labadaas suuradoodna gooni u tilmaaman yihiin ta'tiyaani ywma alqiyaama maalinka qiyaamaay imanayaan kaannahumaa aad moodo hamaamataani laba daruurood aad moodo aw kaannahumaa aad moodo laba daruurood hayaayatan iyo hamaamatan waa isku mid aw kaannahumaa aad moodo firqaani laba kooxood ama laba saf oo min tayrin shimbiro ah sawaafa baalasha taagaya shimbirtu waa aragteen iyo boonlabka iyo baalahan duula ee kooxaha ah isku raaca laynbay noqdaan layn bay noqdaan isdabagelhayo dheer galabka markay dheelmayso mayd arag meelaha biyaha la jooga layn dheer iyo layn dheer isgarabgelahaya wey ood mooda in la safay oo la habeeyey oo saacado soconaya oon dhammaanayn baqaroo layn socdo ah oo shimbir aad mooddo isdaba taagan iyo aali cimraan oo layn socdoo shimbir aad mooddo yaa akhri imanaya shimbirahaasoo dhan waxay ka doodayeen wadaadkan allow adduunka markuu joogo waa nugu dhaqmi jiray amarka ilaahay buu qaadan jiray nahyigu ka leexan jiray kitaabkanuu aaminsanaa allow ha laga leexdo ilahay u daynaya waa soo marray alqur'aan xujatun laka aw calayk nabi wuxuu yidhi ka doodayaan abukaato kale oma baahnid wakiil uma baahnid baqariya alcimraan baa taagan tuxaajaani waxay ka doodayaan can aaxaabihima dadkii yaqaana ee ku dhaqmi jiray iqra'uu suurat albaqara suurat albaqara akhriya fa inna akhdahaa barakatun barashadeedu waa baraka iyo khayr barakatun lisaaxibiha ninkii bartay bay baraka u tahay wa tarkaha ka tegiddeedood baqara ka tagtana xasartun qoomam iyo nadaamo iyo shallayto baqara maba awoodo albaطalatu qolyaha saxaradana maba awoodi karaanba maba awoodi karaan inay bartaan ama ay ku dhaqmaan ama haddii lagu akhriya u dulqaataan suurat اlbaqara waa suurad gooni ah weeye hawsheedu qaala mucaawiya wuxuu uhi yani balaqanii waxaa i soo gaadhay ana albaطalata aلsaxara in laga wado xadiidkan xadiid aad u qiimo waqad tafarada bihi muslim can اljamacati qaatibatan lam yukhariju اlbukhaariyu wala abu daawuud wala الtirmidi wala الnasa'i wala bnu maaja waa xadiid gooni ah oo muslim uu soo saaro waxaa la soo saaray haddee jamaco kaleo de axmed ka mid yahay ibn xibbaan abu cawaana abaraani kutubta sitada waana xadiid saxiixa ahl khaasaa wariya idan waxaa ku jira qur in nabigu nagu tirtirsan yahay qur-aanka akhriya iqra'u lqur'aana iqra'u lqur'aan si gooniha iyo si guud u akhriya aakharaad u baxsanaysaa adduunkuna waa barako ka tegadiisu waa qoomiya nadaamiya xasro waadna ku badbaadaysana waa daawo suurat lbaqara xanuun ilaa ah ninka iska kari waaya ama sixir iska kari waaya ama bilcaanti laga dhex fadhiisto ama jin haddaad xilliga salaatuliilka tukada intaad soo kacdo suuratulbaqara aad daa'into afartan maalmood sagaashan beri ilahi waa ku caafinaya waa mujarab xilligaas haddaad dharka u dhigato ilaahayna u barido markaad suuradda dhammayso waa lagu kala baxaaya waxayna ku xidhantahay yaqiintaada iyo tawakulkaada iyo kaad ku akhrinaysa iimaankiisay ku xidhantahay sheekow bal qur-aanka igu tijaabi hindiyaan tegey oo jarmal baan tegey oo waxaan tegey turkiyaan tagayo maleysiyan bal hadda bal kitaabkaya tuf dhaha hadduu tijaabo ay tahay waxaa laga yaabaa inaan qur-aanka waxba tarin laakiin waa iska baraka badan yahayoo gaalaabaa ilaahay ku caafiyey muslimka rabbi ku caafiyaa dhici karta laakiin aamin horta kitaabka ilaahay wax ka fiican ma jire adiga lagugu tufaayo horta iimaanso adigan wadaadkay wax ku tufahayana kaad ku tufayso waa dhaanto kaad ku tufayso waa inaad dhaanto hadday noqoto ismadhaantada iyo dhasheed wax badan meesha kama jiraan suurat lbaqara suurad qiimo badan weeye haddaan iyo hawlaheedii aan la fulinaynin bal laisku daaweeyo siba sibay dhaantahay xadana cabdulahi bn cabdiramaan adaarami abu maxamed saaxib sunan aad garanaysa wadaadka imaamkaa weeye ahbarana yaya yani wuxuu ka wadaa ibn التinisi xadana mucaawiya بن سلام bhada الإsnaadi milahu noogu wariyey hayr hase yeeshe أnahu qaala yaxya بn xasaan wuxuu yidhi وkaأnahuma meesha uu lahaa وkaأnahuma وkaأnahuma meesha ahayd fii kilayhima buuri labaduba وkaأnahuma labada meeloodba ka yidhi weeye marka wuxuu ka bedelan yahay ka duwan yahay wadaadkii ahaa yuu ka duwan yahay wuxuu ka duwan yahay tawba abu tawba rabiic buu ka duwan yahay walam yadkur ma sheegin qowla mucaawiyatan balaqanii ana albaطalata saxra intaa muusan ku darin weeye idan suuraة اlbaqara iyo qur-aankaba marka la suuranaya aakhira qaabka loo suuran waa hawaabkii ajirka aad ka heshay weeye ama kalaamu rabbi waa sifa daatiya lilaahi dhanna waa ka sifatu ficlin dhanna waa ka sifa daatiya waa hayru makhluuqa wasifatu waa taabicati lilmawsuuf waxa laga hadlaaye la suuraynayo waa maxay waa hawaabkii iyo ajirkii qur-aanka wey falkan hadda aad samaysa salaadan aad laminaysa afcaasha ah, ayaa aakhare laga dhigaya shay jurmileh oo muuqaal leh acmaashada baa la miisaamaya culays loo yeeli waa la kafadaynayaa mararka qaarkood dadkiibaaba la miisaami mar bugaagii wax lagu qoray baa la miisaami awoodda rabbi baa iskale subxaana wa tacaala malakulmowdka nafta qaadahaya intii la sooya la gowrici oo meel kale loo dirahaya howlaha waa awood rabbi ama kalaam ka qur'aan waa min sifaat illahi subxaana wa tacala hayru makhluuqa wallahu subxana wa tacala aclam masale xadid baa bay dhammanba xadثna isحاq maنصور الكwسج أخبرنا يزيد بن عبد ربي xadثna الوليد بن مسلم الدمشقي عن محمد بن هاجر الأنصاري عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي قال سمعت النواس ابن سمعان الكلابية صxaabigaasaan maqlay buu uri waa shaami asaguna dimشqi ee mashhuura toban iyo toddoba xadiiku nabiga ka wariya calayh الsalaaة وaسalaam muslim baa saddex xadiid bas u soo saara muslim baa saddex xadiid keliya ka wariya xadiidkan baana inoogu horreeya caawa aynu hayno labadii kale way iman doonaan yaquulu saxaabiga sal aan maqlay samictu nabi sal ly slam yaquul yu'taa bilqur'aani yowma alqiyaama maalinka qiyaama qur'aankaa la keenayaa wa ahlihi aladiina kaanuu yacmaluuna bihi meeshaan lagu kala baxay haddii qur-aanka aakhara iman yaa kaloo la wa ahlihi dadkiisii ahliya qur-aanka u noqda waa ninka kaaxiga ku dhaqankiisa xifdintiisa ilaalintiisa akhrintiisa qadarintiisa yaa ahl qur'aana aladiina kuwaasoo kaanuu yacmaluuna bihi ku dhaqmi jiray yacmaluuna bihi fi leyli wاnahaar akhrin jiray bas hawshu ma aha in lagu dhaqmo hadda laisu diidan yahay adduunka adduunka in dhaqmo isagu taliyo ayaa la diidan yahay taqdumu asagoo hogaaminayso hor kacaysa aakhara imanaya suuratulbaqara hor kacaysa waa ali cimraan waa yeelladii qur-aanka iyagaa maalinkaa wa daraba lahumaa rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu ku matalay labada suuradood alaaa amaalin saddex tusaaluu nabigu ka baxshay buu saxaabigu yidhi maa nasiituhunna bacdu weli ma halmaamin buu nabigu markuu matalay hawshaas u matalay qaala subban wuxuu yidhi kaannahumaa muslim diqadiis waxaa hawshii hore ee xadiidkii hore ku jirtay abu umaamata albaahili kaannahumaa khamaamataani aw kaannahumaa khayaayataani aw kaannahumaa firqaani min tayrin sawaafa awdaa lishaki ma aha ka sugan tahay shaku raawina ma shaku saxaabina mee waa hadal nabi maxamed buu rabaa ku dhaco wuxuu kuugu xoojiyey xadiidka nawaas baa kutusaa muslim hawlihiisu howlo kale hawsha u dhilqaado allah barakeeyo kaannahumaa khamaamataani nabigu yidhi waxaad moodaa laba darood inay yihiin baqariya alcimraan aw dullataani laba dalladood inay sawdaawaani madmadow shaygu markuu aad u fara yahay madow buu isu beddelaya markay bataan biyihii cada maxay isu beddeli madow ciidanka meesha socdiya daruurta intay la iyo dallada xooggeeda intay ballaadhanta waxay isu beddelaysaa madow aw dullataani laba dalladood oo sawdaawaani madmadow baynahumaa bayna dulataan dalladaha ama labada midow waxaa u dhaxeeya sharqun iftiin wa hada min diqati muxamadin calayhi اsalaatu wasalaam fii taswiir اlmacaani nabigu muxuu ka baqay madow marka la sheegay qur-aanku nuur buu ahay madow xagee ka yimid inaad istiraado qur-aanku nuur buu ahaaye sow daaweyn nabi wuxuu ku yidhi waxay la madow yihiin shaygu badnidiisaa madoobaysaye nuurku sharaquna waa la akhriyay bilfatxi sharquna waa la akhriyay dawun wa nuurun wey dawun wa nuurun wa diyaa baa u dhaxeeya aw kaanahum waxaad moodaa nabiga sal ly slam xisqaani laba layn laba layn xisqaan horan firqaanna waad soo martay soo maahayn laba layn baad moodaa min tayrin shimbiraa sawaafa baalasha taagayo layn ku socda maxay samayna u socdaan oo guddigaa ka socdaa qur-aanku baqara horboysa aal cimraan tuxaajaani can saaxibihima waxay ka doodayaan una dacwoonayaan axadkii qur'aan ku dhaqmi jiray xambaarsanaa tirmidi baa xadiidka kan la wadaaga muslim tirmidi baa la wadaaga ama xadiidka hore muslim baa la tafr wallah subxana wa tacala aclam